رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila ywmi weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad saalixiin baabu fadli dacafati lmuslimiin waalfuqaraa iyo waalkhaamiliin waxaan qaadanaynaa oo meesha aan ka gelaynaa baabka lagu magacaabo fadliga ay leeyihiin ducafada muslimiinta ah muslimiinta kuwooda ducafadee tabarta yar iyo waalfuqaraa'i kuwa fuqarada ah waa muslim haddana waa faqiir waa ku iimaan qabaa ilaahay buuna uu og yahay subxaanah wa tacaala waalkhaamiliina iyo dadka khaamiliinta ah waa dadka liita intaba fadli fara badan bay leeyihiin qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wasbir ku xabis rasuulkii allah nafsaka nafsadaada waxaad ku xabistaa ood ku sabartaa maca aladiina kuwii micigooda yadacuuna rabbahum rabbigood caabudahayay kuwa rabbigood caabudahaya naftaada ku sabir oo ha ka tegin rasuulkii allow dhex joog yadacuuna rabbahum rabbigood caabudahayay bilkhadaati subxi iyo walcashiyi galabtiiba yuriiduuna ayagoo doonahaya wajhahu ilaahay wejigiisa walaa tacdu ha gudbinin caynaaka indhahaaga canhum xaggooda ama ha ka leexinin adigoo meel kala fiirinaayo adduunye iyo dad xoolo leh markaa eegahaya rasuulkii allow ku dhex xabis nafsadaada oo dhex joog mar walba kuwa rabbigood caabudahay subax iyo galabba ayagoo doonaya wejigiisa waa wejiga alleh walaa tacduha ha ii agudbinin indhahaaga canhum xaggooda can xaarifata bin wamictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa biahli ljannati jannada ehelkeeda dadka jannada ehelka u ah ma idiin sheegaa ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam sifaadka iyo tilmaantii calaamaadka lagu yaqaano ahlu jannahu macnaha waa noo sheeg waa kullu daciifin mid kastoo daciif ah mid kastoo daciif ahoo mutadacafin la daciifsado dadku ay yasaan oo ay daciifsadaan low aqsama haddii uu ku dhaaran lahaa low aqsama haddii uu ku dhaarto cala allaahi ilaahay ina la abarahu wuu u baarinimo falahay ilaahay addoommada ilaahay dad cajiib badan baa ku jira hadduu yidhaahda ilaahay baan ku dhaartaye caaba roob baa imaanaya ilaahay yaa u baarinimo falay roobkii baa soo qubanaya allaahu akbar dad noocaasaa addoommada alla laga helaa si uusan dhaartaa uu dhaartay uusan baarinimo uusan kafaara gud looga baahanin ayuu ilaahay u baarinimo falaya alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa sidoo kale biahli nnaari ahlu naarka ahlunaar calaamaadkiisa ma idiin sheega waa kullu cutullin mid kasta oo madax adag cutul waa mid kasta oo madax adag jawaadin haddana jawaad ah xoola uruurin badan xoola uruurin badan jawaadin jawaad ahoo adag oo khallafsan weynaysiis badan haddana iswaaweynaysiiye dadka isku kokor qaada ninka noocaas ahna waa tilmaamaha ahlu naarka ittafaqun calayhi alcutul alghaliib waa midka haliibka ah layidhaahdaa aljaafi ee qallalane adag ee madaxa adag baa layidhaahdaa xaqiis xaqa aan madaxiisa gelin jawaab e bifatxi iljiim jiinta oo la kordhigay wa tashdiidi ilwaaw wawdoo la shido wa biddaa'i almucjamati da' dhibicley ah baa la akhriyaa wahwa aljamuucu almanuucu waa midka xoolaha ururiya haddana manciya wa qiila waxaa kaloo lagu fasiraa aldakhmu waa midka dakhmiga ah waa nin aad u cayilan almukhtaalu ee haddana isku qaadqaadaya fii mashyatihi socodkiisa kibir iyo faanjeertan la socda wa qiila waxaa kaloo lagu fasiraa oo la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu fasiraa alqasiiru midka gaaban albatiinu ee caloosha weynleh batiin ahoo suu xaaraanta uu cunahayay calooshiisu bannaanka timid ninka noocaas ahna markaa waa lagu fasiraa intaba waa tilmaamooyin ahlu naarka tilmaamihiisa ah wa nabilcabbaas sahal ibnu sacad alsaacidi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi mara rajulu nin baa soo maray cala alnebi nebiga dushiisa sala allahu calayhi wasalam nebigoo meel fadhiyaa nin soo maray faqaala rasuulku lirajulin nin ayuu ku yidhi cindahu agtiisa joogay cindahu agtiisa jaalisin ahaa ku fadhiya maa ra'yuka ra'yigaagu muxuu yahay fii haadaa ninkan oo dad la fadhiya ama nin la fadhiyaa nin kale meesha soo maray markaasuu rasuulku ninkii la fadhiyey wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi bal ninkan iga warbixi bal ninkani maxaa xaalkiisu yahay oo ra'yigaaga aad ka qabtaa fii haada fa qaala wuxuu yidhi ninkiina rajulun ay haada arajul kani waa nin min asharaafi annaasi dadka kuwa ugu sharafta ka badan ka mid ah dadka asharaafta ahaa lagu tiriyaa haadaa midkani wallaahi ilaahay waan ku dhaartay rasuulkii allow xariy waxa xaqiiqa ah in khataba hadduu gabar doono ayunkaxa in markii la siiyo allah nahuulbaa yidhi siiya isla markii waa la siinayaa waa xaqiiqa buu yidhi dadka dadka oo lagu tiriyo madaxda ahee waaweyn aa sharaaftuu markaa ka mid yahay rasuulkii allah waxaa xiiqaa in khataba hadduu gabar doono an yunkaxa in lagu nikaaxiyo wa in shafaca hadduu ergeeyo ee uu dadka ergeeyo dad ku shafaacana an yushafac in laga shafaaco aqbalo warkiisa la maqlo fasakata wuu aamusay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam shib buu iska yidhi humma haddana marra rajul nin baa soo maray aakharu ee kale nin labaad baa soo maray faqaala lahu rasuulu ullah rasuulkii allah wuxuu ku yidhi maa ra'yuka fii haada kanna ra'yigaaga ka warrama ninkaanna bal ka warbixi bal faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow haadaa midkani rajulun waa nin oo min fuqaraa'i almuslimiin muslimiinta kuwooda fuqarada ka mid ah xoola ma haysto madax kama dhalanin dadka fuqarada ah ayuu ka mid yahay haadaa midkani xariyu waxaa xaqiiqo ah in khataba hadduu gabar doono allaa yunkaxa inaan loo guurin aar naga tag maxaa haysataa noo kac gogosha ayaa la leeyahay waa la soo ceyrinayaa waana la soo burinayaa hadduu gabar doona lama siiyo wa in shafaca hadduu ergeeyo hadduu shafaaco qaadana allaa yushafaca inaan shafaacadiisa la dhegaysanin qof uu qof kala hadli karana ma jiro wa in qaala hadduu yidhaahdo macnaha waa haddii uu hadlaayana allaa yusmaca inaan la dhegaysan liqowlihi qowlkiisa nimaan xoolo lahayn faqiir ah dadku saa uma tixgeliyaan qowlkiisa lama dhegaysto faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam miisaan buu soo qaatay marka nebiga miisaan ayuu soo qaatay sida ay dadka wax u miisaamaan iyo sida ay dadka wax u kala qiimeeyaanay u kala qadariyaan ama ay wax ku jaangooyaan inaysan ahayn ayuu rasuulku tilmaamay rasuulku wuxuu yidhi haadaa midkan faqiirka ah muslimiinta fuqaradooda ka mid ah hadduu gabar doona lasoo buriyo hadduu shafeeco aan shafeecadiisa la dhagaysan hadduu hadlo aan hadalkiisa la maqlin khayrun waxa uu ka khayr badan yahay min mil'i l ardi arlada muggeed oo midli haadaa kaasoo kale ah ma aha hal iyo toban iyo boqol waa adduunka muggi oo kii horo sharafta aad ku sheegteen isqaadqaadka badnaa xoolaha badnaa hadday dadku la hadlaan ay dhaqmaqlaan hadduu gabar doono isla markii la siiyo kaas arlada muggeed ah faqiirkaanaa ka fadli badan ayaa ka khayr badan buu dhahay nebiga muttafaqun calayhi qowluhu uu yidhi bifatxi lxaai xa'da oo la kordhiga la akhriyaa wa kasri raa ra'dana la hoos dhigo wa tashdiidi ilyaa iyo yada oo la shido ay xaqiiqun waxaa xaqiiqo ah baa laga wadaa qowluhu uu yidhi shafaca bifatxi ilfaa'i shafac in layidhahdo macnaha shaf inaan la dhihin shafaca wa can abi saciid alqudriy abi saciid alqudriy can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam can ilnabiy sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga ixtajat waxaa dooday ixtajat aljannatu jannadii iyo wannaaru naartii baa dood dhex martay jannadii iyo naartii ayaa dooday faqaalat innaaru naartii waxay tidhi fiya aljabbaaruuna jabbaariintaa igu jira fiya waxaa gudahayga ku sugan oo aan leehay aljabbaaruuna waalmutakabbiruun dadka jabbaariinta ah dadka wax burburiyee wax qastee isla weynida badan iyo kuwa mutakabbiriinta ah ana iskale la tiri wa qaalat iljannatu jannadiina waxay tiri fiya ducafaa'u nnaas dadka kuwooda ducafada ah ayaa igu sugan anigan iyo wamasaakiinuhum masaakiin iyo wa masaakiinuhum masaakiintooda aniga gudahayga waxaa ku jira ducafada muslimiinta ducafada dadka ee muslimiinta ah iyo masaakiintooda waa la dooday faqada allah ilaahay baa kala garsooray subxaana wa tacaala faqada allaahu ilaahay baa kala dhexdhexaadiyey baynahumaa dhexdooda muxuu yidhi innaki adigu aljannatu jannay raxmatii naxariistaydii baa tahay jannay naxariis aan abuurtay ayaa tahay raxmatii arxamu biki waxaan kuugu naxariisanayaa man ashaa'u qofkii aan doono qofkii aan doono ayaan kuugu naxariisanayaa oo naxariistaydii ayaa tahay wa innaki adigu annaaru naare cadaabii cadaabkaygaa tahay naaray adigana cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki waxaan kugu cadaabanayaa man ashaau qofkii aan doono qof allaala qofkii aan rabana waan kugu cadaabanayaa walikilaykumaa labadiinna mid kastoo ka mid ahna calaya korkayga mil'uhaa buuxinteedaad igu leedihiin buu yidhi labadiinna mid kasta oo ka mid ah waani buuxina jannay waan ku buuxina naaray adna waan ku buuxin jannay in allaala intaan doonaan kuugu naxariisana naxariistaydiibaa tahay naaray adiguna cadaabkaygiibaa tahee cid allaala iyo ciddaan doonaan kugu cadaabanayaa rawaah muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidku waa xadiid cadiim ah waxaana loo tilmaamayaa fuqarada naaska dadka ducafada ah inay yihiin inay yihiin wax ugu khayrka badan ee ilaahay agtiisa laga hormarsado haddaa dad isqaadqaad badan oo aad tahay alla agtiisa qiimo aad ku leedahay markaa ma jirto qiimo aad leedahay markaa ma jirto saa darteed baa qofka muslimka ah waxaa mar kasta loo baahan yahay inuu tawaaduc muujiyo xadiid baaqana wuu nooga imaan doonaa wa can abi hurayrata radia allaahu canh can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga innahu la ya'ti inahu sha'niya la yatii waxaa la keenayaa alrajulu nin assamiimu cayilan nin aad i aad u buuran ayaa la keenayaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo miisaan baa la saarayaa miisaan ayaa la saarayaa waa nin aad samiin u ah laa yazinu lama miisaan dhammaanayo cinda allaahi alle agtiisa marka loo fiiriyo janaaxa bacuudatin dhilmaanyo garabkeeda asaga marka miisaan la saaro dhilmaanyo garabkeedana miisaan la saaro dhilmaanyada garabkeedii baalkeeda ayaa qar noqonaya kaneecada ka culus baalkeeda iyo garabkeeda falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan wax miisaan ah oo aan u oogayna mala buu dhaha ilaahay maalinta qiyaamo idan waa kaafir qiimo iyo sharaf uu leeyahay ma laha ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waxaa sharaf iyo wanaag ku leh qofka iimaankiisu adag yahay caaqaba ha ahaada haddii la doono saa doonta u cayilnow oo xoog badan u lahow haddii ilaahay subxaana wa tacaala iimaan kugu jirin qiimo qiimahaad leedahay laha nin saxaabada ka midoo aad caata u ahaa yaa isagoo meesha marahaya dadkuna ay fadhiyaan dabayl baa timid halkaasay ku tuurtay marka saasuu u gabgaboy wuu dhacay ilaa caatu ahaa hal markay ku qosqosleen marka ma ku qoslaysiin buu yidhi baa la yidhi nebiga wallaahi jabal uxud waa ka culus yahay ninkaama u jeedii jabal uxduu ka culus yahay amase wuxuu korhay baa la layidhi laab caday ah yuu raba inuu goosto inuu geedkii saas u koray lugihiisa caatada ah khafiif khafiifka ay arkeen markaasay ku qosqosleen ha ku qoslina buu yidhi iimaankiisa marka la fiiriyo jabal uxud waa ka adag yahay wuu ka xoog badan yahay saa darteed cinda allaahi marka loo fiiriyo dhilmaanyo baalkeeda iyo garabkeeda lama miisaan dhammaanayo ittafaqun calayh wa waxaa laga wariyey abi hurayra waa saxaabigii hore eh, anna imra'atan anna naag oo sawdaa madow kaanad waxay ahayd taqumu mid xaaqda almasjida masaajidka aw awshaadan ama wiil dhallinyaro buu ahaa gabar madow ayaa waxay xaaqi jirtay masaajidka nebiga sal alla calah wasalam nasiibadna dadaa meesha khamrada lagu cabo koombada khamrada lagu cabayo dhalooyinka ka nadiifiya soo maha oo ka soo xaaqa lacagna ku qaata dadaa waxyaabo fara badan oo noocaasa samaynaya inantani beytka allaahay xaaqaysaa subxaana wa tacaala masaajidka rasuulkay xaaqaysaa sala allahu calayhi wasalam shaqo la qabto shaqooyinka ugu fiican bay ka mid tahay gabar madow oo masaajidka nebiga xaaqi jirtay taqum waxay nadiifin jirtay almasjida aw shaaban ama gabar ma ahayne wiil buu ahaa waa shaku shakuraag fa faqadahaa waa uu waayey rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam wuu waayey rasuulka fasa'ala canhaa waa uu su'aalay waa haddii gabar aan ka dhigno ow canhu ama nin haddaan ka dhigno rasuulku wuu waayey gabadhii ayuu dhoor muddaa waayey fa qaaluu waxay dhaheen macnaha fasa'ala canhaa wuu weydiiyey ow canhu fa fafaqadahaa rasuuluullah rasuulkii allaa waayey gabadhii ama wiilkii fasa'ala markaasuu su'aalay canhaa xaggeeda oo gabadhii aabi buu yidhi fiicnaydee masaajidka xaaqi jirtay aw canhu ama wiilkii aaway masaajidka xaaki jiray fa qaaluu waxay dhaheen maata wuu dhintay rasuulkii allah alla yarxamha waa dhintay qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa kuntum aadantumuunii maxaa iigu soo sheegi weyseen wuu xanaaqay sala allahu calayhi wasalam afalaa kuntum aadantumuunii maxaad u ahaan weyseen kuwa isoo ogeysiiya iigu soo sheegi weyseen ayuu yihi rasuulka sal allahu calayh wasalam faka'annahum waaba ayagoo faka'annahum waaba ayagoo sakaruu yaraysanaya waaba ayagoo yaraystay amraha amarkeeda amrahaa ow amrahu ama amarkiisa macnaha waxay isdhaheen waxba nebigayaa la soo dhibin sala alla calayh wasalam isdansiini oo macnaha nadaafiye waxaa xaaqa leh waayee waxba rasuulka yaan la soo dhibin sala allahu calayhi wasalam qof saas u sii weyn ma aha qof magac leh ma aha masaajidka un bay xaaqi jirtay marka amarkeedii bay yaraysteen fa qaala rasuulku wuxuu yidhi dulluunii hadda itusii calaa qabrihi qabrigiisa qabrigeeda itusa ama qabrigiisa hadda igeyi buu dhahay rasuulka sal alla alay wasalam ma idinkaa yaqaanba sharafta ay leedahay war qofkan qiimaha uu leeyahay ma taqaanin horta war sharafta iyo xushmada iyo khayrka qofkan uu leeyahay ma taqaanin maxaa waaye masaa-il bixaaqi jirta leedihiin hadda igeeya buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam qabrigeeda ama qabrigiisa fadalluuhu waa la geeyey rasuulka waa la tusiyey waa ka halkaana lagu aasilaaya fasallaa calayha waa ku tukaday macnaa wuu duceeyey waa u duceeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama humma kadibna qaala wuxuu yidhi ina hadihi alqubuur ina haadihi alqubuura qubuurtan meesha ku taala mamlu'atun waa kuwo laga buuxiyey dulmatun mugdi baa laga buuxiyey calaa ahliha ehelkeeda dadka ku jira qubuurahan mugdi bay ku jireen buu dhaha rasuulka sal alla calayh wasalam qubuurtan dadkii ehelkooda mugdi bay ku sugnaayeen wa ina allaha tacaala allaha sa yunawiruhaa wuxuu ku iftiimiyey lahum ayaga wuxuu qabriga ugu iftiimiyey bisalaati ducadoodii salligayga aan ku tukaday calayhim korkooda muttafaqun calayhi inta qof ee qoftaa gabadhaa kheyrkii wanaagga ku heshay fiiriya rasuulkasuu u xanaaqay fiiriya xataa habeenimaa la aasay gabadhii oo la buugay waxaa dhici karta saxaabadu inay isdhaheen habeenna way tahay nebiga waxbaha soo kicina ha dhibina sala allahu calayhi wasalam waxba ha dhibina iska daaya ha iska jiiftee rasuulkase waa ka hari waayey dadka ducafada ah ee masaakiinta ah sharaftaasay allaagtiisa ka lahaayeen subxaana wa tacaala ilaahay agtiisa qiimahaasay ka lahaayeen nebi moxamed qiimahaasay agtiisa ka lahaayeen daciif waayo ducafo waayo ma dhihi jirin wuu la fadhiisan jiray masaakiinta waxbuu la cuni jiray dhulkuu fadhiisan jiray rasuulka sal alla alay slam mar ka mid ah dhulkuu fadhiisana kitaabkay noogu imaan doontaaye rasuulkoo fadhi daanyeereed u fadhiya timir oo aan fiicnaynna cunahaya yaan arkay bay tiri gabar saxaabiyada markaan arkay baan jareeyey anigoo dhanba rucbi macnaha haybad ay ka heebaysanaysa sala allahu calayhi wasalam isqaadqaad ma jiro kibir ma jiro meel waxa ku fadhiisa ma jirto sala allahu calayh wasalam rasuulku gabadhaas mar allaala markuu waayey waa weydiiyey waa xaaladda muslimiinta looga baahan yahay qof markaan weyne inaan raadino qof markaan weyne inaan dabagalno inaan xaaladiisa ogaano maxaa ku dhacay hebel xaaladaha noocaasoo kale ah waa shay muhiim ah aad yaadna markaa loogu baahan yahay wa ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye yunawiruhaa wuxuu ugu iftiimiye lahum ayaga bisalaatii salaadayda ama ducadayda calayhim korkoodaan u duceeye muttafaqun calayhi qowluhu uu yidhi taqumu huwa fatxi taa ta'doo la kordhigaa la akhriyaa wa dammi ilqaaf qaaftana la godo ay takmus way kaysaysay waay macnaha way xaaqaysay masaajidkay xaaqaysay waalqumaamatu alkunnaasa qumaamadu waa nadaafada inkastoo qumaamo la dhaho meesha qashinka lagu rido haddana xagga nadaafadii xaaqitaanka loola jeeda wa aadantumuunii bimaddi lhamza hamsadoo lamadaa la akhriyaa ay aclamtumuunii maxaad iisoo ogeysiin weyseen baa loola jeedaa maxaad iigu soo sheegi weyseen wa canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam rubba ashcafa mid basaasan badana basaas ashcafka inta badan waxaa loo isticmaalaa timaha timaha haddaysan nadaafad lahayn oo aan la shanlaynin oo aan la dhaqin oo aan la saliidaynin ashcaf baa lagu magacaabaa qofka wuu basaasan yahay basaasad ayaa ka muuqata rubba ashcafa mid basaasan badana madafuuci bilabwaabi albaabaha laga soo certo albaabaha laga soo celiyo low aqsama cala allaahi hadduu ilaahay dushiisa ku dhaartana la abarahu ilahay ugu baarnimo falaayo rawahu muslim ba xadiidkaa wariyey meelaha casuumooyinka ay jiraan aroosyada xafladaha dad jaakatiina u xiranoo suug meesha ugu xiran unbaa gala soo maaha nin maskiin ah oo baahanoo shan beri aan wax xunin owliyo ilaahay ah safkora salaada ku jira hadduu albaabka saa usoo soo dhowaado xabadka gacanta laga saara kaarkii tikidkaad ku gelaysa keen baa leeya meesha soo maaha dib baa loo soo celinayaa madfuucu bilabwaab albaabaa laga soo celiyaa kane hadduu ilaahay ku dhaartana xajaa'ibta uu leeyahay ilaah baa u baarnima falaya subxaana wa ilaahay yaa warkiisa yeelaya dadka adduunkana baab ka soo ceshanayaan macnaha xadiidku maa in laisnadaafo dareeyo in timaha bas iyo rasaas laga dhigto oo las booreeyo dhar go'go'a la qaato ma aha taa lagama hadlaayo laakiin waxaana loo tusaalaynayaa fuqaraa inay jiraan dad dacafaa inay jiraan dad dadku ay siyasaayaan inay jiraan alla agtiisana qiimo iyo wanaag markaa kale rawaahu muslim wa can usaamata radia allahu canhu can ilnabiyi qaal usaama wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi qumtu waxaan istaagay calaa baabi aljannati jannada albaabkeeda jannada albaabkeeda ayaan istaagay fa idaa caamatu man dakhalahaa inta gasha waxa ugu badan almasaakiinu masaakiinta ugu badan inta gasha masaakiinta u badan wa asxaabu aljaddi dadka xoolo qabeenka ah dadkii dheefta u saaxiibka ahaana maxbuusuuna ay xabisan yihiin yihiin hayra anna asxaaba annaari naarta asxaabteediina qad umira bihim la amray ila annaari naarta xaggeeda xataa ahlu naarka naarta inay galaan baa la amray sidaa darteed jannada waxaa ugu badan oo gelahay buu rasuulku yidhi waa dadka masaakiinta ah hantidii xoolaha aan lahayn dadka lacagta u saaxiibkana way xabisnaayeen bandhaag kuu joogeen waayo waa la xisaaba waa la xisaabaya baabuur yar markaad wadato waxba aan kuu saarnayn adi io xaaskaaga ama adi keliga adii laba caruur aad dhashay marka meelaha istadyada aad soo marto saas unbaa laguu fiirin iska dhaxa lagu leeya soo maaha ku daahimaysid laakiin xanuul raban markuu yimaado shan maalmood baa laga yaaba inuu taagnaado meelaha fatashka meelaha wax lagu fiiriyo xagga dhig baa leeya marka hore markaasaa horay iyo gadaal iyo gel iyo dacal iyo dib iyo horay iyo dhinac kasto markaa la fatashaya meeqa maalmood bay kugu qaadanaysaa oo istoodkaana sidaa darteed dadka aan hantida lahayn ee xoolaha aan lahayn wax saas u badan oo laga xisaabaya ma jiro isla markii qofku jannaduu galayaa dadkii hantiilayaasha ahaana way xadisan yihiin waxay ku xabisan yihiin shilinkaa xaggee ka keentay milyankaasi bangiga kuu yiilay sakada ma ka bixisay shantaa boqol oo kun xaggee kaa soo gashay hebel hebel waxaad siinaysay xaggee ku bixisay su'aal baa taala ilaa rasuulku uu yidhi waxaa la weydiinayaa xaggee ka keentay iyo xaggee ku bixisay maalka waxyaaba kale hal su-aal ah cumriga qofku maxaa la weydiina wuxuu ku dhameeyey dhallinyarnimadaada waxaad ku baabi'isay cilmigaaga waxaad kaga camalfashay maalkaaga xaggee ka keentay iyo xaggee ku bixisay waa imtixaan adag saa darteed bay saxaabadu waxay ku dadaali aad bay ugu dadaali jireen xataa haddii wax la siiyo guryahooda la tago waxay dhihi jireen aayo alaabteeda marka la dhaho guri aan kan ahayn baan leenahay kaasaan u dirsanaa guri aan kan ahayn ayaan leenahay wixii fiicfiican meeshaasaan u dirsanaa waan sadaqaynaa bay ula jeedaan sidaa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan istaagay albaabka jannada inta ugu badan ee gelaysayna masaakiintay u badnaayeen way gelahayaan masaakiinta dadka jaddiga iyo dheertii xoolaha u saaxiibka ah way xabisnaayeen ilaan kuwaa markay lacag tirinayaan iyagu tasbiix bay tirin jireen dadka markay lacag tirinayaan subxaana allah alxamdulilah masaajidkay fadhiyaan kan markuu dukaanka sii xirahay kani safka hore salaaduu ku jiraa kani markuu caabuu in fakaraayo wuu leeyahay beri maxaa ka bilowdaa hawl isagu wuu jiifaa oo wuxuu u diyaargaroobayaa qiyaamuleyl kani markuu leeyahay markabkii amuu kaa degaa salaad amay ku dhaaftaa marka isku mid ma la noqon karo isku mid mada la ahaan karar sidaa darteed buu rasuulku yidhi asxaabuulmasaakiin way galeen jannada dadkii xoolaha qabeenkaana maxbuusuuna way xabisan yihiin xoolaha xisaabtankoodaa sugaaya hayra anna asxaaba annaari qad umira bihim waa la amray ila annaari naarta gelitaankeeda wa qumtu calaa baabi annaar naarta albaabkeeda ayaan istaagay buu yidhi nebiga faidaa caamatu man dakhalahaa wixii gelahayna waxaa u badnaa annisaa'u haweenka dumarka naagahaa u badnaa buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayhi asbaabooyin iyo cilladooyin buu sheegay lama dulminin laakiin asbaab baa la sheegay weliba rasuulku wuxuu kaloo u daba dhigay dumarka wixii ay kaga badbaadi lahaayeen kan lahaayeenna waa u sheegay rasuulka sal alla calayh wasalam in istikfaarta badiyaan inay sadaqada badiyaan in waxyaabo fara badan taa haddii ay sameeyaan inay laagtiisa qeyrku gaarayaan inay naartaa ka badbaadayaan in rabbi subxaana wa tacaala qari wanaag uu siinayo laakiin waxyaabihii ay ugu bateen iyo asbaabtii keentay ayaa markaa jirta dhammaan in badan rabbi u naxariist in yaroo rabbi u naxariista maahane inta kalena suu nebigu ku sheegay bay ku sifaysan yihiin muttafaqun calayh jada bifatxi jiin jiintoo la kordhiga alxab waalghina waa dheefta iyo taajirnimada wa qowluhu maxbuusuun ay lam yu'dan lahum looma idnin ayaga bacdun weli fii dukuuli ljanna way taagan yihiin albaabka jannaday taagan yihiin axaadiis waxay tilmaamayaan shan boqol oo sano ayay ka dambeeyaan shan boqol oo sano ayay ka dambeeyaan ilaan salaadda way ka dambayn jireen tasbiixda way ka dambayn jireen khayrka way uga dambayn jireen saas darteed xoolay ku mashquuleen shan boqol oo sano ayaa laga dambaysiyey ayagana gelitaanka jannada eygowliu jannada galay dadka saan jannada u galaayee la daahiyey waa dadka xoolahoodu nadiifka ahaa waa dadka sakada bixiyey waa dadka meel fiican ka keenay meel fiicanna ku bixiyey kii xumaan iyo riba iyo waxun ku keenay ka waran oo aan jidka kheyrka ku bixinin oo aan sakada markaa ka dhiibin kaa warkiisa iskumawa ku jira kaa warkiisa waa fog yahay wa can abi hurayra can اnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu dhahay nebigu lam yatakallam kuma hadlin fi lmahdi dhabta dhabta iyo dheridaa la yidhaahdaa waa mar allaala marka qofka uu dhasho jilbaha hooyadiina uu markaa ku jiro taasi waa mid fi lmahdi dhabta ama gogosha yar ee ciyaalka loo sameeyana waa la yidhaahdaa ilaa ilmaha markay yaryar isku kaadinayaan waxaa loo sameeyaa dambiiratihi meel yaroo asagoo <laughs> la eg asaa loogu jiifiyaa lam yatakallam fi lmahdi almuhiim waxaa laga wadaa yaraakum uusan hadlin xilli aan la gaarin wakhtiga hadalka qof ku hadlay ma jirin ilaa alaaatun saddex maahane saddex qofood ayaa dhabta ku hadashay saddex qofoodba ayagoon hadal gaarin hadlay way ka badan yihiin dadka yaraanta ku hadlay laakiin xadiidku wuxuu ula jeedaabaa suuragal ah reer bani israa'iil waa reer bani israa'iil marka la fiiriyo xaggooda saddex kow ciise bnu maryam ciise oo ina maryama ah ciise bnu maryam maryama canugeeda waa ciise ciise kitaabkaa nooga sheekeeyey mar allaala markii bannaanka ku soo dhashay maryam ayadoo wadataa ayay la timid oo baqaysa ilaan gabar fiican bay ahayd canugaanna ayduun guursanin asagoo barakaysan baa ilaahay caloosheeda ku abuuray waxay ka walwalaysay canugan xaggeed ka keentay in la dhaho qof bani aadama haddaad aragta buu dhahayn ilaahay faquulii innii nadartu lilraxmaani sawman waxaad dhahdaa allah raxmaankaa soon baan u nadray qofaan la hadlayna ma jiro falam ukallima alyowma insiya faatat bihi qowmaha taxmiluh canugeedii yar ayadoo wadataa iyo qoomkeedii la timid madaxay gacanta saarteen qaaluu yaa maryam maryamey laqad ji'ti shay-an fariya wax weyn baad la timid bay dhaheen ayadoo wadata ayay u keenay ayay timid faaatat bihi qowmaha taxmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shayئan fariya yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki baqiya aabbaha xumaan dadka kuma tarbiyayn jirin hooyadaa faajirad ma ahayn xaggee faraciinu farac fiican buu ahaaye farac wacala dhala ma ahayne xaggeed ka keentay bay ula jeedaan maxay samaysay maryam fa ashaarat ilayhi fartay ugu faashaarat ilayhi saas barta ugu fiiqday qofka hadalka kugu badiyaa layidhaahdaa aamus baa lagu badiya ha ku cayo maantao dhan ka aamus intaadan xanaaqin asaa xanaaqahay oo maxaa u xanaaqda ana waaba ka aamusanahay haddii kusoo dul istaagto saan baa tao saajad daayarad baa tao nacas baa tao kan baa tahay madaxa loo ruuxaa ama hoos baa la fiiriyaa mar allaala markay kaa bogato maamaa ila hadashid intay satalaydkigi timaha kaasoo jiido maa ila hadal maahu hadalkii waxaa ka rabtaa maantao dhan baad icaynaysa iska wada iska bax intaad iga dharagto iska bax ma samaynayso waxay rabta inaad u jawaabto sidaa darteed fiiri gabadhaan maantao dhan waxay dhahayeen war waxaad la timid war gabadhii haaruunla walaashiis ahayde kanaa tahayo balaaya taho fa ashaarat ilayhi uma dalcin hadal gacantay farta uga fiiqday canugii bay farta ugu taagtay fa ashaarat ilayhi waaba xanaaqeenba qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya maa seen kula hadlaynaa wax sadi ahoo dad ku jira ah ayagaa xanaaqa hojeeda maantao dhan bay hadal may u dalcin farta keliya ugu fiiqday markaasay dhaheen seen ula hadlaynaa man kaana fi lmahdi sabiya ciisa hadlay qaala inii cabdullah anug yar anug yar hadduu dhashay walaalay kayntaasuu ku soo dhashay waa la soo qaaday waa la keenay inii cabdullaahi aataaniya alkitaab wajcalanii nabiyan wajcalanii mubaarakan aynamaa kunt waawsaanii biاlsalaati waاzakaati maa duumta xaya inii cabdullah ani addoon ilaahay ahay addoon ilaahayaan ahay ilaahna ma ihi canug ilaahna ma ihi ilaahkiisa daxeeyaana ma i cabdullaahi aataaniya alkitaab kitaab buu ilaah i siiyey wajacalanii nabiyan nebi buu iga yeelay mid mubaarak buu iga dhigay hanadariskaa yaraan buu ku hadlay waa ka koobaad ciisa kan labaadna wa saaxibu jurayj waa jurayj saaxiibkii wiil jurayj saaxiibkii lagu tilmaamo ayuu ahaa kan labaadna wa saaxibu jurayj jurayj saaxiibkiisee loola jeedaa sidee uuna u hadlay wa kaana jurayj wuxuu ahaa rajulan min qisadii buu noo sheegaa cunugaa yar iyo sababtuu u hadlay ee jurayj ayaa la tilmaamaya wa kaana jurayj jurayj wuxuu ahaa rajulan caabidan nin cibaado badan caabid nin aad u cibaado badan buu ahaa faitakhada wuxuu samaystay sawmacatan sawmaco waa maxay sawmaco macnaha waxaa la yidhaahdaa mawlac meel yar oo mawlaca uu ilaahay ku caastay fa kaana fiiha gudaheeduu iska aho meeshaasuu isaga dhex jiri jiray sawmacadiisa iyo waabtiisa amase mawliciisii yaraa yuu isaga dhex jiray ilahayna ku caabudaya subxaanah wa tacaala fa atathu ummuhu hooyadii waa u timid hooyo ayaa soo booqatay wahwa yusallii asagoo tukanaya bacdamuu caabud yahay in cibaado badan ama inuu salaad ku jiro ama inuu tasbiixsanayo inuu hurdayo inuu wax cunahayo maba dhaafsiisnaynba asagoo tukanayay hooyadii u timid faqaalad waxay tiri yaa jurayj jurayjow jurayj jurayj jurayj salaad buu ku jiraa faqaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow ummii wa salaatii ummii hooyaday way ii oo ma hooyaan ajiibaa wa salaatii salaadeedana waan waaye ma salaadeedaan iska wataa qalbiguu ka yidhi faaqbala calaa salaatihi salaaddiisu iska qaabilay hooyo juree jureesay u dhehaysay way noogtoo iska baxday salaaddiisuu qaabilay fainsarafat way gaduuntay hooyo oo way iska baxday falammaa kaana markii la gaaray oo ay ahaatay min alqaddi beri waa subxii kale atathu way u timid wahuwa yusallii asagoo tukanaya asagoo u faqaalad waxay tiri yaa jurayj jurayjow jurayj anugeedii bay u wacanaysaa faqaalad wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi ay rabbi yow ummii wasalaati hooyaday maan hooya dhaha mase salaaddeedaan wataa adna waan ku hortaagana salaad baan kuu tukana maamana way ii wacaysaaye ma hooyaan dhahaa oo ma ajiibaa mase salaadeedaan iska wataa fa calaa salaatii salaadiisu iska watay ayuu iska watay falamaa kaana min alhaddi subaxii xigay markii ay ahaatayna atathu haddana way u timid wahwa yusallii asagoo tukanaya haddana allahu akbar asoo haddana tukanaya ayay u timid faqaalat waxay tiri yaa jurayj jurayj jurayj faqaala ay rabbi ummii wa salaatii ilaayo hooyaday imaan heedhaama salaadeedaan wataa faaqbala calaa salaatihi salaadiisuu markaa iska watay jurayj caabid baa lagu tilmaamay soo maaha caabid iyo caalim waxay ku kala duwan yihiin caabidku waa qof ilaahay caabuda inta alle lagu caabudana garanaya laakiin iyo axkaam iyo fatwo iyo jawaab inuu ka jawaabo su'aalo aan markaa gaarin caabid baa la yidhaahdaa caalimna waa qof cilmi u saaxiib oo fatwooda jurayj waa caabid ee caalim ma aha waayo caalimnimadu waxay keeni lahayd inuu salaada ka baxo jurayj oo hooya uu cuno saasaana fiicnayd saasaa wanaagsanayd sababtu waxay tahay salaadda uu jurayj tukanay sunnay ahayd salaad dheeraad bay ahayd ma ahayn salaad waajib ah salaada sunnada ah markuu qofku tukanayo waxa u yimaadaa la fiiriyaa ma wax waajib ku ahaa mase wax sunno ah waaye haddii wax sunno ay yihiin waa u faaruqi karaa macnaha wax waajiba ay yihiin sunna baa u faaruqi karaa hooyadii inuu hee dhaho waa waajib salaadda uu tukanaa jirayna sunnay ahayd idan maxaa la rabay hooyo inuu dhaaso salaada ku jira saasaa fiicnayd adigoo salaad sunnaa tukanay hadday hooyadaa ku adan uga bixi kartaa salaadda aad tukanaysa hadday waajib tahay oo salaaddii duuri casr ay tahay weligeed ha qaylisa hooyo laba waajib markay yimaadaan keela hormariyaa kii weyn soo maaha waajibka hooyo aa ka weyn waajibka ilaah subxaana wa laakiin sunno ilaahay uu nagu sunno tukadana yidhi hooyo aabbana ay waajib tahay ee baarinimo falkooda ayagaa markaa laga hormarinayaa qofka sunnada ku jira asagaa amiir isku ah haddaad maanta sooman tahay soonkaagu sunno yahay meel aad timaado casuumad iyo kalluun fiican la dubayo hilib fiican la shiilayo wax carfay meeshu ay yaalaan waad furi kartaa waadna cuni kartaa qofka tatawucee soonka sunnada ah sooman asaa naftiisa amiir u ah suu rasuulku tilmaamay sal alla calah wasalam saa darteed baa waxaa la tilmaamayaa caalimka iyo caabidka inuu caalimku fadli badan yahay <clears throat> cilmi buu noogu imaan doonaa marka saddex mar ayay saa noqotay fa qaalat waxay tiri markii dambe hooyadii allaahumma ilaahayow laa tumidhu ha dilin allaahumma ilaahayow laa tumidhu ha dilin wiilkayga dura ilaa uu arko ama uu fiiriyo ilaa wujuuhi almuumisaati gabdhaha sunnaada ah ee zaaniyaalka wajiyaalkooda ilaa uu arko markii saa ku abaartay fatadaakara waxay ka sheekaysteen banu israa'iil reer bani israa'iil jurayjan jurayj bay ka sheekaysteen iyo wa cibaadatihi cibaadadiisa iyo wa cibaadatahu licibaadadiisii jurayj iyo cibaado badnaantiisa taasay markaa ka sheekaysteen waxaa la ninkan wuu cibaado badan yahay mar walbana meeshaan iyo mawlacaanuu ku jiraa siday loo fidnayn karaa wa kaanat waxay ahayd imra'a imra'o baqiy baqiyad ah yatamahalu mid la matasho mid tusaale loo soo qaato bixusniha wanaageeda gabar waxaa jirtay zunaadda meesha reer bani israa'iil ka mid ah marka mar allaala marka xusni iyo qurux iyo wax la tilmaamaayo ayadaa loo kale say ka tahay baa la dhihi jiray waxaa miaal loo soo qaadan jiray bixusniha quruxdeeda iyo wanaaggeeda laakiin waa zaaniyad faqaalad waxay tiri in shi'tum haddii aad doontaan la aftinannahu anaa soo fidnaynayay tiri julaydle ma aho anigu daayo la aftinannahu fidneeye oo fidneeye way soo baxday julayd bay u timid fa caradat lahu way isku bandhigtay marka ninkii cibaadada badnaa ee juraj ahaa yay isku makanisay falam yaltafit ilayha allah ka xafidayoo ma eegin xaggeeda maba fiirininba xaggeeda falam yaltafit ilayha ma milicsanin xaggeeda faqaalat eh, falam yaltafit ilayha faatat waxay u timid raaciyan qawsaar raaciga waa canug yaro oo qawsaaro ari jira ah oo eriraac ah ayay markaa u timid faatat eh, waxay u timid markay ogaatay jurayj inuusan xaaje iyo danka lahayn ayay u timid wiil ari jira ah kaana ahaa ya'wii mid u soo hoyda ilaa sawmacatihi waabtii iyo mawlicii jureej ayuu habeenkii u soo dulmi jiray markuu maalintii arigiis iska soo raacraaco shiiqan agtiisu iska jiifan jiray meeshaasuu usoo dulmi jiray u imaanaya mar horaa suuragala inay naag ugu dambaysa miskiinka mar allaala markay meesha u timid ninkii fa amkanathu way isku makanisay asagii ay markaa isku dhiibtay min nafsihaa nafsadeeda fawaqaca calayha wuu ku dhacay marka asagaa iyo ninka arijiraha arijirahae qowsaarka ah ayaa ku dhacay oo galmood ku sameeyey fa faxamalat way uuraysatay way uur qaaday zaaniyadii falamaa waalkii ay dhashay qaalad waxay tidhi huwa canugaan min jurayj jurayj baa iga dhalay jurayj ayaa iga dhalay beentiis waaye meeshaasuu ku jiraa asaa iga dhalay bay tiri waxay rabtaa sharaftiisii iyo wixiisii iyo kulli inay dhulka ku darto oo ay baabi'iso huwa min jurayj jurayj buu ahaaday fa aatowhu way u yimaadeen fastanziluuhu way soo dejiyeen ama way ka soo dejin dalbeen soo deg bay dhaheen macnaha meeshii uu saarnaa meel sare inay baad fahmaysaa way soo dejiyeen wahadamuu waxay dudumiyeen sawmacatahu mawlahiisii waabtii uu ku jiru alla ku caabudayeyna way dudumiyeen oo way ka jijabiyeen wa jacaluu waxay guda galeen yadribuunahu inay garaacayaan wax uu ogyahay ma jiro waa loo yimi marka hore soo deg bay dhaheen ama way soo dejiyeen isla markii waabti kadibna laab iyo xaraati iyo feer iyo bud bay ku bilaabeen wajacaluu yadribuunahu faqaala markaasuu yidhi maa sha'nukum maxaa xaalkiin maxaa maxaa qabtiin buu yidhi maxaa maxaa dhacay maa sha'nukum sha'nigiinnii xaaladiinu maxay tahay qaaluu waxay dhaheen zanayta waxaad ka zinaysatay bi haadihi faajiradaas gabadhaas zaaniyadda ah ayaad ka zinaysatay fawaladat waladad ninka adayna kuu dhashay zinadii aad ka sinaysatay ku uur qaaday kadibna way kuu dhashay qaala wuxuu yidhi ayna sabi aaba canuga sabigii la dhalay aaway ayna aaway assabiy sabigii aaway e, fa bihi way ula yimaadeen waa kan balay sankaa buu leeyahay soo jeedid iyo lugtaada waa kanaabay dhaheen fa jaauu bihi way ula yimaadeen alla markay u keeneen faqaala wuxuu yidhi jurayj dacuunii idaaya idhaafa xataa usallii ilaa aan tukado way dhaafeen fa sallaa wuu tukaday falama insarafa markuu ka baxay salaadii ata sariicu canab yaraa u tegay kii yaraayo meeshaa marquduu doono waaw waaw leh ayuu u tegay haddaa la dhalay haddaa dhiiggii laga dhaqay fa tacana fii batnihi caloshuu ka duray fa tacana fartuu saa uga saaray macnaha xundhurta agteeda yuu saa farta uga riixay wa qaala wuxuu ku yidhi yaa gulaam yarow min abuuka ilaa aabbaha cunug yariisaa dabadhalay waraa yarow yaa hulaam min abuuka yaa aabbaha ah yaa aabbaha ah qaala fulaanu raacii hebelka qowsaarka ah arijiraan adi waa lagu masadidanaya yaa ka hadalsiiya allah subxaana wa tacaala maxaa looga hadalsiiyey inuu ilaahay ku beri yeelo jurayj jurayj in ilaahay ku beri yeelo subxaana wa tacaala aabbahaa aaway intuu caloosha ka riixay faacana fii batnihi wa qaala yaa gulaamu man abuuka yaa waaya aabbaha qaala fulaanun alraaci qowsaarka hebel la dhaho ayaa aabbaheeda maxaa la samaynaa marka fa aqbaluu calaa jurayj jurayj bay soo qaabileen mar labaad jurayj ayay soo qaabileen waa raggii hadaayi garaacahay yuqabbiluunahu ay washushuminayaan way dhudhunkanahayeen wayatamasaxuuna bihi masaxanaya way barakaysanayaan korkiisa intay saas u masaxaan bay wejiga iyo korka mamarsanayaan wansaxanayo barakaysanaya waqaaluu waxay dhaheen nadnii laka aan kaaga dhisno sawmacataka waabtaadii min dahabin dahab aan kaaga dhisno war warniyan waan kaa gardarannahe raalli aho soomacadaadii iyo meeshii aad ilaahay ku caabudi jirteen kaa gudumineed ood ka samaysneed iyo ood ooda dahab aan kaagaa dhisno saasay markaa yidhaahdeen aan kuu dhisno nabnii laka sawmacataka min dahabin qaala laa maya mayuu dhahay dahaba iiga dhigine aciiduuhaa iigu celiya min tiinin dhobodhobadeeda amaa dhisiya cudra qaada dahabna ha iiga dhisina qalilna ha iiga dhisina igdaaya oo rabbiga iska caabudi dhoobadhoobadaydii iigu celiya oo gurigaygii dhoobta ii sameeya kamaa kaansay ahay fa sameeyeen kaasna waa kii labaad ee jurayj saaxiibkii la leeyahay ee markaa yaraanta ku hadlay kii saddexaadna waa kana wa baynaa waqti sabiyun ilmo yar yardacu ay nuujinaysay min ummin hooyadii fa mara rajul ninbaa meesha soo maray reer bani israa'iil waayo canugar bay dhashay naaskeedii buu jiqaayay marka fa marra waxaa laso waxaa soo maray meesha rajulun nin raakibun far saaran raakibun saaran calaa daabatin daabad faarihatin wa shaaratin faariha iyo shaara ah faras buu saarnaa faarihatin heer sare oo aad u fiican washaaratin ishaarana u saaxiib ah xasanatin ee fiican isaga markaad fiirisana waxaa ka muuqda qaab fiican ishaaro wanaagsan gabadhii hooyada ahayd aad bay ula dhacday ninkii quruxda uu leeyahay iyo suu u dhisan yahay iyo ishaaradiisa wanaagsan iyo faraskan uu saaran yahay faqaalad waxay tiri ummuhu wiilka hooyadii allaahumma ilaahayow ijcal ibnii camigayga iiga yeel midla haadaa kanoo kale ilaahayow kanoo kale canugayga iiga dhig ayay tiri hooyo mar walbay meel wanaag bay la doonaysaa wax kastoo fiican bay aragto canugeeda la jeclaysanaysaa mujrim ba ha ahaadee al ayaa madax kaaga dhigay leedahay marti maxaa lagu haya wax walbaba way la tamaninaysaa hooyo markay aragtay wiilkan ishaarada iyo daymada iyo faarihada iyo quruxda u saaxiib ka ah bay la jeclaysatay allay barisoo waxay tidhi allaahuma ajcal ibnii ilaahu canigayga iiga dhig mila haada kanoo badan buu ahaa haddaa la dhalay isagana fa wuxuu ka soo tegay athadi naaskii uu jiqaayey wuu kasoo tegay canhu afkii ugu jiray wuu ka soo baxsaday wa aqbala ilayhi ninkii xaggiisu soo qaabilay gadaal buu saa ugu soo jeestay ilaa marka hore xabadka ayuu kusii jeeday naaskiisuu iskauqaayay kadibna wuu ka soo baxsaday saasuu gadaal usoo fiiriyey fa nadara wuxuu eegay ilayhi ninkii hooyadii ay dhaysa allow kanoo kale canugayga iga dhig faqaala canugi yaraa wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow laa tajcalnii ha iga dhigin allow ha iga yeelin milahu kanoo kale ilaa asoo kale ha iga dhigin waa cajiib wax yaab leh waaye laa tajcalnii milahu uma aqbala calaa hadyihi naaskiisuu iska aaday haddana waa cunug cajiib leh saasuu haddana naaskiisii isaga noqday fajacala wuxuu gudagalay yartadicu inuu dhuuqaayo inuu nuugahayo ama uu jiqahayo kaanii waaba anigoo anduru eegahaya buu yidhi xadiidka ninka wariyey saxaabiga ilaa rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay wahwa asagoo yaxkii xikaayoonaya irtidaacuhu nuugitaankiisa biasbucihi asabaabati uu dhuuqay rasuulka fartiisa sabaabada ah waa midda taxyaadka la taago oo fii fiihi afkiisa ku jirta fajacala wuxuu gudagalay rasuulku yamusuha inuu buuqaayo macnaha wuxuu tusaale ka bixinaa rasuulka canuga sida uu naaska hooyadii intuu afka u gashtay uu markaa caanaaga cabaaya rasuulka intuu fartiisii soo qaatuu afka geliyey markaasuu dhuuqay markaasuu saxaabigu leeyahay xaqiiqdasaan u ogahay maalinta aan nebiga u adfadhiyey haddaad mooddaa inaan u jeedo inaan waxaad aragto waxaad moodaa markaad ka soo tagto hortaada imaanayaan inaad markaa u jeedo wixii xaqiiqoon been markaa ahayn kaasaan markaa malaysaa buu yidhi fa jacala yamsu qaala wuxuu yidhi haddana waa marhu waxaa lala soo maray bija naag addoon ah ayay soo mariyeen meesha wahum ayagoo dadkiina wahum ayagoo yadribuunaha garaacaha waa la tumaayo jeeqad iyo karbaashka iyo cul iyo feer baa lagu wada waa gabar wayaquuluuna ay leeyihiin dadkii zanigti sarabti way dhilaysatay way xaday waa tuugo waa zaaniya tuug zaani tuug ay leeyihiin dadka allahu akbar mana aysan samayn dembiga dadkii way garaacahayaan waxay leeyihiin way zinaysatay way xaday tan waa tuugo wahiya taquul ayadana waxay leedahay xasbiya allah wa nicma alwakiil xasbiya allah wanicma alwakiil buug waa tumaaya juug waa fiiraaya dheg waxbay ku dhufanaya tuugaata zaaniyad baa ta xasbiya allah wanicma alwakiil xasbiya allah wanicma alwakiil xasbiya wax kale afkeeda kama soo baxa xasbiya allah ilaahay baa kaafigayga ah allah igu filan wa nicma alwakiil wakiilna asaa u nicmo badan hooyadii way naxday marka faqaalat ummuhu hooyadii waxay tidhi allaahuma ilaahayow laa tajcal ha iiga dhigin ibnii canigayga milaha tanaka allaahumma laa tajcalibnii laa tajcal laa tajcal ibnii canigayga milahaa tanoo kale ha iiga dhigin way naxday hooyadii gabadhaan la bukaynaayo la tumaayo la jukaynaayo ay leeyihin dadkii way sinaysatay way xaqay kan waayo intay ka baxday ayaduna dhahaysa xasbiya allah wa nicma alwakiil dembigana aysan gelin ayay ka naxday markaasay tiri ilaahyo canugayga tama kalaha iiga dhigay fataraka wuxuu kasoo tegay haddana radaaca nugmadii naaskii uu nuugayuu ka tegay wa ilayha gabadhii buu saa u fiiriyey faqaala wuxuu yidhi majcalnii ilaahayow iga yeed oo iga dhig midlaha tanoo kale ilaahayow tanoo kale iga dhig buu yidhi faqultu waxaan idhi bay tiri macnaha allaahuma ajcalnii fa hunaaka meeshaa bay taraajaca isqaadsadeen alxadiida sheeko canugii yaraa iyo hooyadii meeshaasay ku sheekaysteen oo cajiib badan canug yaroo jilbaha kuu saarno hadda aada dhashay waad la sheekaysanaysa kuu sheekaynaya kawa dumarka maanta jooga hooyooyinka haddaad qali lahaydeen canug noocaas oo kale waa tuuri lahayd soomaa hooya haayo waxaa weydiin adugu dhao intaad qabato oo aad turtad kasoo carar carari laha qur-aan baa lagu saari lahaa marka waxay tilmaamaysaa meeshani ilaan wax walba nidaam baa loogu talagalay ilmuhu markay dhashaan inaynan hadlin waxaa nidaam ah ilmuhu inay caanaha naaska hadday baahi qabato inay ooyaan cabaar kadib ay soo socdaan ay gurgurgurtaan baaba baaba baaba inuu barto ilmaha cajaa'ibta ay leeyihiin waxaa ka mid ah hooyadii intaas kusoo tabcaysay oo intaa soo waxaynaysay markuu afka baranay kuwa hooya kuma barto muxuu ku bartaa baaba baaba u leeyahay sababtu waxay tahay ilaahi subxaana wa tacaala sababtu waxa waaye aabbaha waa lagama maarmaan hooyada way ku faraxsan tahay taa oo kama xuma sababtay ugu farxaysana waxay tahay ilmaheeda aabbay leeyihiin waa wax weyn waa wax aad yaad farxad leh waa wax lagu farxo sidaa darteed bay soomaalidu inta badan waxay dhahaa wiilka aabbihii u eg hooyadiisuu sharfay hooyadiisuu sharfay hooyadiisuu maamusay hooyadiisuu qadariyuu qiimeeyey waayo haddii isu ekaasho uu yimaado oo ilaahay subxaana wa tacaala shabbaha uu uga dhigo wiilkan gabadhan aad cashay in suurada aabbe ay qaadato hooyada aad bay ugu farxaysaa xataa yaysan ayadu ekaan hadday doonto waxay dareemaysaa hooyo nadiif ah inay tahay maasha allah waxay dareemaysaa hooyo aabninkaasi keliya u khaalis ah inay tahay saa darteed bay aad ugu farxaanoo wiilka hooy aabbihii u eg hooyadiisu ixtiraamay ama hooyadiisu sharfay marka taa darteed baa waxaa dhacday marka in gabadhani labadaa qofood ay ka dhex martay hooyo iyo cadow hadda ay dhashay waxa istaafsadeen sheeko iyo xadiisoo waa la sheekeeyey maxaa lagu sheekaystay marka hooya hadalkii bilowday fa hunaalika meeshaaday yataraajac alxadiid faqaalad waxay tidhi mara eh, rajul nin baa soo maray xasanu lhay-a hay-adiisa iyo qaabkiisu wanaagsan yahay faqultu waxaan idhi allacal ibnii wiilkayga iiga dhig milahu kanoo kale faqultu waxaa tidhi allahuma ilaahayow faqultu waxaa tihi allahuma ilaahayow laa tajcalnii ha iga dhigin midlahu kanoo kale wa maruu waxay la soo mareen bi haadihi alammati addoontan wa hum ayagoo yadribuunahaa garaacaaya wa yaquuluuna ay leeyihiin zanayti way zinaysatay sababtii way xadday faqultu waxaan idhi allaahuma laa tajcal ilaahu ha iiga dhigin ibni wiilkayga milahaa tanoo kale fa qultu waxaa tiri adigana allaahuma ajcalnii ilaahu iga dhig milahaa ayda kale ilaahayow tanoo kale iga dhig say wax u jiraan wiilkaygiyo qaala wuxuu yidhi ina daalika arajul ninkaasi kaana jabbaaran waa kibirlow kibir badan ilaah wuu diidan yahay ummaddu iska weynaysiiya xaq ma rabo waa jabbaar qasbid badan oo kibir badan faqultu waxaan idhi allaahuma laa tajcalnii milahu lahu asagoo kale ha iga dhigin inaan jabbaar noqdo ma rabo inaan jabbaar noqdo ma rabo waxaan rabaa nin daciif ah oo muslimiinta ka mid ah oo ilaahay u tawaaduca inaan markaa noqdo asagoo kale ma jecli inaan noqdo wa ina haadihi midan sow maaha yaquuluuna lahaa waxay leeyihiin zanayti walam tazni way zinaysata manaysan sinaysanin wasaraqti way xaday walam tasriq mana xadin faqultu waxaan idhi allaahuma ajcalnii milaha ilaawtanoo kale iga dhig muttafaqun calayhi intii aan wax dulmin lahaa halay dulmin intaan jabbaar noqon lahaa daciif aan noqdo sidaa darteed bay dadku leeyihiin way zinaysatay mana sinaysanin dadku ay leeyihiin tuug waayo way xaday mana aysan xadin waatay leedahay xasbiya allah wanicma alwakiil allaahuma ajcalnii mila ilaa tan kale iga intii aniga aan wax dulmin lahaa hallay dulmiyo saasaa fiican intaad daalimiin noqon lahayd ee walaale madluulmiin noqda intaad wax dulmin lahayd adi ha lagu dulmiyo intaad wax cayneed adi ha lagu caayo intaad wax habaableed adi ha lagu habaabo intii lagu sabri lahaana adi sabr intii laguu sabri lahaa adiga sabr inta haddaad isku darsato ilaa tisqeybbaad ka gaaraysaa qiimihii sharafna markaa laaleed muttafaqun caleyh xarfaha ad adag buu noo fasiri doonaa almuumisaad bidami lmiimi cuula miimta hore waa la godayaa waiskaani lwow wada oo la sagnay ama la reebo kasri miim miimtoo la kasriyo la hoos dhiga afaariyata ee labaad oo fisiin baa la akhriyaa muhmala dhibac lahayn wahunna ayagu azawaanii waa gabdhaha zaaniyaasha ah waalmuumisa azaaniya la yidhaahdaa wa qowlu ridaabatu faarihatun waxaa la ahdaa bilfaah ay xaabiqa aad u fiican waay nafiisa oo qaali washaaratu bishini mucjama watakfiifi raa ra'doo la khafiifiyo wahiya aljamaalu daahir waa quruxda muuqata fi lhay'ati xagga hay-ada iyo walmalbasi xagga labiska wamacnaa taraajaca alxadiid ay xadiidi sari wa xadiidaha waa wiilka hadalkiisa iyo hooyo hadalkeeda wallaahu aclam ilahay baase yaqaana xaqiiqda sida ay tahay hadda waan u jeednaa fadliga ducafada ay leeyihiin masaakiintu ay leeyihiin intaas waxaan habeen imanoo carabnaa meel sare inaan gaarno qof kastaa meel sare inuu adduunka ka gaaro guryo badan inuu yeesho naago badan inuu yeesho xoolo badan inuu yeesho wax badan inuu yeesho mar walba oo waxaagu bataana xagga diintii aakhiraa nusaanta aakhir xaggeeda way kaa nusqaamaysaa maxaa kalifi kara qofka inuu diinta xoog u qaadan waayo xoolaha ugu horeeya hadduusan ilaahay u naxariisan subxaana wa tacaala kii loo naxariistaa shan boqol oo sano bannaanka tahay waad ujeedaan walaalayaal teed bay xooluhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan uguna ba'an ee qofka dhibaatada gaarsiisa saa darteed buu rasuulku oran jiray ilaahu waxaan kaa magan galay maal ama qini lagu qooqo oo markaa lagu hibro kalaa ina alinsaana la yatacaa an ra'aahu istaqnaa insaanku waa mid qooq iyo kibir badan goormee oo markuu istaqne iyo taajirnimo isku arko markay waxoogaa gacantiisa soo galaan dadku ka weynaysiinayaa dadkii buu ka dhex baxaya dhulka ma fadhiisan karu kuu bilaabaya shalay markii uusan waxhaysanin ama aysan waxhaysanin dugsiga dhulkay fadhiisan jirtay maanta waxay kaysa kursaa laysoo qaado horta dhulkaabay dhibaayaba ciid xaladan waan ka siixan waayay ciidda asagana saasoo kale dadkuu shaxaadi jiray iyo dadkii mataqaanaa uu ku dhexdhex jiri jiray markuu wax helo bannaankaasuu ka tegayaa kow horta wuxuuba ka guurayaa magaalada meeshuu deganaa meeshbiyuu leeyahay waa inaan meelaha kale tagaa sawdsii iyo meelahaasuu guri ka raadsanayaa waa markuu wax helay totan shalay nala joogtay walaa sotan shaah isla cabi jirnay yaa shaahe xage macnaha dhibaato fara badan bay tahay marka aad iyo aad aan u dadaalna walaalayaa khayrkii wanaagan aan badino taacada ilaahayna aan ku socono aanana fahamno waxa qiimaha iyo sharafta lagu gaaro waa diinta ilaah subxaana wa tacaala wuxuu qofku ilaahay ku qiimeeyo sharaf ku gaarsiiyana waa intuu cibaado cibaadadu dhow yahay ilahi xaqana waafajihu bilahi towfiiq wallahu aclam